bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu الtawaabici qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wاlcaطfu wالtowkiidu ayضa wاlbadl tawaabicun ucribna tawaabicun yucrabna icraab اlأwal whakada اlwaصfu ida daha صfa mawsuufuha munakara aw macrifa tqulu khli اlmazxa wاlmujuuna waqbla اlxujaaju ajmacuuna wamrur bzaydi rajuli dhariifi wcطif calى saailaki daciifi wacطif calى saa'ilaka الضaciifi wاlcaطfu qad yadkhulu fi اlafcaali kaqowlihim hib wasmu lilmacaali w axrufu اlcaطfi jamiica cashara maxsuuraة ma'huuraة musطra alwaaw walfaau wa huma lilmuhal walaa waxataa huma aw wa am wabal wa bacdaha laakin wa ima inkusir wajaaa fi takyiiri faxfad maa dukir inta musanifku wuxuu ka gala raximah llahu tacaala wax lagu magacaabo tawaabic tawaabicda waxaa weeyaan min ahami abwaabi naxwi bay kamid yihiin walidaalika waxaa qariib ah eh, musanifka raximah اllahu tacaala in baabu taskhiir sida aad hadda aanu soo marnay uu tafsiiliyey asigoo baabkaas aanan naxwada kamid ahayn yaa haddana waxaad arkaysaa tawaabicdii oo min ahami abwaabi naxwi ah iyuu si oo aad u yaable u ikhtisaari u gaabiyey wahaakada camar albashar waxa weeyaan e, sida hore loo yiri qof hadduu kitaab alifo haddii asiga naftigiisa uu ku laabto waxuu isdhihi lahay baa layiri mar midkaan haddaan horumari lahaa meeshaan haddaan faahfaahi lahay inta haddii aan gaabi lahay buu dhihi lahaa marka abwaabtan baabu tawaabic la yidhaahdo waxaanu niri muhim weeyaan waxay muhim ku tahay liannaha waxa weeyaan min baabi marfuucaad way ka mid tahay mansuubaadkay ka mid tahay majruuraadkay ka mid tahay bal majzuumaadkana ka mid tahay afcaasha ilan cadfiga wuu gala ee maxaan ku irahdaa tawaabicda qaarkeeda waa gasha marka fa hiya fain tabicat hadihi tawaabicu lismin mansuubin qablaha fa min almansuubaat win tabicat marfuuca fahiya min almarfuucaat wain tabicat majruura fahiya min almajruuraat wain tabicat majzuuma fahiya min almajzuumaat wahaakada marka waa abwaab muhim jiddan ah sidaas awgeed baa waxay ahayd kamaa jarat calayhi caadat lmusanifiin in abwaabta markii si guud loo sheega tawaabicda haddana intay yihiin baabbaab yaa loo sheega markii tawaabicdii afartoodii ama shanta ay yihiin la sheego hadana markaas baa leeyahay cadfiga iyo xuruuftiisa iyo macaanidiisa nactiga iyo axkaamtiisa iyo aqsaamtiisa towkiid iyo alfaadiisa bayaanka iyo bedelka iyo farqiga maa beynahumaa mid kasta marka waxa weyaan wuxuu leeyahay maxaan ku iraa qawaacid u gaar ah laakiin sidaa marka laisugu qabto waxay noqonaysaa in qofkii tawaabicdii badigeed isaga dhex yaacda uusan kala garanayn marka musanifku wuxuu leeyahy walcatfu wاtawkiidu ayda wاlbadel tawaabicun yucrabna icraab alawal walcatfu cadafkii iyo watawkiidu towkiidkii aydan ku noqona iyo walbadalu tawaabicu weeyaan tawaabicun waxaa loo yihi liajli shicr waxaa noo imaan doonto wajaa-izun fi sancati shicri salif an yasrifa shaaciru maa laa yansarif marka tawaabic waa mafaacil weeyaan maa laa yansarif waa in la tanwiiniyaahu laa yajuusu ila lidaruura wasanka in lagu saxa awgeed baa waxaa layihi tawaabicun yucrabna waxaa la icraaba icraab aluwal kuwa oo ayaga ka horeeya icraabta ay leeyihiin yaa la ecraaba oo in kaana maa qablahumaa marfuucan fa haadihi tawaabicu marfuuca wa haakada in kaana mansuuban fa hiya mansuuba marka cadfi iyo towkiid ili bedel saddex ou sheegay midkii afaraad wahaakada alwasfu wasfigana waa lamid nactina waa la yihahdaa wasfina waa la yihahdaa idaa daaha sifata sifadii hadduu shabaha mawsuufuhaa mawsuufkeeda sifada hadduu shabaho asigana tawaabicduu ka mid yahay munakaran ahaya aw macrifatan ahayaabu intaasuu musanifka hadda ka sheegay tawaabicdii tawaabicdii afartaas weeyaan allaahuma cadfigaa lakala qaadaa oo cadfigaa cadfunasaq nasaq iyo cadfulbayaan u kala baxa haddii saa loo kala saaro shan bay tawaabicda noqonaysa marka musanifkii markuu afartoodi kuu sheegay yuu amhiladoodina kuu galay marka axkaamtoodi waxa weeyaan fii maa yatacalaq cadfu nasaq xuruuftiisana gooniuu u sheegay waana fahmigiisana dhib ma laha oo cadfu nasaq waxaa lagu garanayaa an yatawasaطa bayna almatbuuci wa taabicihi axad اlxuruuf اlcashara waa wax ugu dhow oo la fahmi karo cadfiga cadfu nasq la yihahdo xariiriin waa luqa ahaan haddii aada labada riti isku xariirisay xaragaas nasq baa la yihahdo iskugu xariirinaysa marka haddii aada aragtid xuruufta laguu sheegi doono tobanka ah ay ay dhexdhexaad u noqoto isim horay isimka labo oo labaad oo ka dambeeya inuu meeshaas cadfi jiro waa la fahmayaa jaaa zaydun wa camrun haddii la yidhaahdo inuu camar mactuuf yahay zaydna xarfu cadfi uu yahay waadix weeyaan gaayatu maa fi lamri xuruuftaas macaanideeda iyo maxaan ku iraadaa sida ay eh, eh, farqiga u dhexeeya inaad kala ogaatid keli awa towkiidna sidaas oo kale waa liannahu alfaad maxduuda tawkiid haddii aad aragtid waa nafsi iyo cayn iyo kilaa iyo kiltaa iyo kulli iyo ajmaci luqaadkeeda ama tawaabicdeeda lixdaas haddii la rabana caama iyo kaafaa lagu daraa alfaaddaas haddii isim uu ka hormaro ayada tawaabicay noqota haddaysan waxba ka hormarinna isim caadi a ah bay noqotaa haddaa hadaa tiraa kila rajulayni caalimun hadaa tirahda kilaadi mubtada waa taabic maha liannahu lam yataqadam calayha shay laakiin haddaa tiraha jaaani rajulaani kilaahumaa haddaa tiraahda kilaadi rajulaan raacaysaa towkiid bay noqonaysaa almuhim alfaadu towkiid waa todobadaas waay markaad ku aragtid ayada taabicay noqonaysaa asmaada ka horeysana waxay noqonayaan matbuuc wax sahlan waay ayib marka cadfi haddii uu saas yahay towkiidna uu kan yahay maxaa ku haray bedel iyo bayaan yaa ka haray ayib haddii aan cadfigii niri cadfu nasaq waa waa sidaasoo xuruufta dhexayso towkiidka aan ka hadalnay marka waxaa noo haray bayaan iyo bedel iyo sifo sifo magaceeday wadataa oo waxa weeyaan waa taabic oo mushtaq ah sifo sideedaba waxay tawaabicda kaga duwan tahay an takuuna sifa eh, maxaan ku yidhaha mushtaqa min ismi اlfaacili wa ismi اlmafcuuli aw اlmasdar wagayri dalika inkastoo masdarka jawaamida u yahay laakin yuawal bimacna اlishtiqaaq marka sifadaas hadaa tirahda maratu birajulin caaqilin ama caalimin ama dhakiyin lafdigan dhaki iyo caalimka iyo dhariifka sifo waa kulligeed sifadaas marka waxa weeyaan tatbacu mawsuufaha ama nacti dhe yatbacu mancuutahu labadaba isku macno waay marka waxaa la yidhaahdaa sifada midka horo mawsuufka ah afar ba waxay ka raacdaa min cashara oo isimka horo imaa inuu yahay marfuuc ama mansuub ama majruur isimka mar keliga mawada noqoro ma wada noqon karo majruur mansuub majruur ma noqon karo laakiin imaa inuu noqdo mansuub ama majruur ama eh, maxaan ku irahdaa eh, marfuuc marka haddii uu marfuuc noqdo asna marfuuc u noqonaa saddexdaas mid buu ka raacaya ayib isimka hore imaa inuu mufrad noqdo ama muanath ou noqdo ama jamac ou noqdo saddexdooda mid waa inuu ka noqdaa mawsuufka asna wuu ka raacaya sifada way ka raacaysaa mawsuufkooda midaas saddexdaas miday ka raacay haddaad tiraahdo marartu birajulayni kariimeyni aad leedahay markaas kariimeyni waa tathniyo lianna matbuuca ka horeya tathniya ah dayib isimka hore imaa inuu mudakar noqdo imaa inuu muanath ou noqdo haddaad tiraha marartu bihindin alcaaqilati aada leedahay liannahu hindi maadaama muanath ay tahay sifada alcaaqila waa inay noqotaa aydana muanath mudakar iyo muanath midkood waa inay ku raacdaa waxaa lamid e eh macrifa iyo nakiro isimka hore hadduu macrifo yahay sifadana waa inay nakira ay noqotaa eh, macrifo hadduu nakiro yahayna waa inay nakiro noqotaa marka waxaa la yidhaahdaa sifada mawsuufkeeda waxay ka raacdaa afar oo min cashara ah haddii uu cadfiga eh, nactiga haduu u yahay nacti xaqiiqi haduu yahay nacti la yihahda sababi baa jiro kaas hadda waqtigiisa meeshaa munaasib kuma ah bedel iyo bayaana kuu haray bedel iyo bayaan in la kala bixiya aaday u adag tahay walidaalika naxwiyiinta intay rogrogeen baa farqi kala saaraa la waaye markaa dambaa waxaa la yidhi wax kastoo bedel ah bayaanna waa laga dhigi karaa ila fi mas'alatayn macruufi makaaniha wa saalixan libadeliyatin yuraa fi gayri naxwi yaa gulaamu yacmura wa naxwu bishrin saalixi taabici lbikriye walaysa an yubdala bilmardiy bnu maalik uu yiri laba mas'alo waxaan ka ahayn maa jaaza an yucraba badalan jaaza an yucraba bayaanan marka bayaan iyo bedel waxaa la yidhaahdaa xaqiiqada oo isimka hore maqsuudkiisa ah yaa ku cadaanaysa midka labaad markaas siduu sifada ugu baxo bedel iyo bayaan shardi uma aha inuu noqdo midka thaaniga ah mushtaq inuu noqdo shardi uma ah waxaad leedahay jaaa caliyun baa yimid akhuukaa yimid hadaad bedel icraabtid yakuunu thaani huwa almaqsuudu bilxukmi bilaa waasita haddii bayaan aad icraabtidne yakshifu xaqiiqata alismi alawal labadina waa isle meeshi hadda fiiri labadii markaan kuu kala laqbaynayo waxaad leedahay jaa caliyun baa yimiday akhuukaa yimid bedelka waxaa weeyaan kaanaka lam tatakalam aw lam tandiq bilawali midka hore adoon ku hadlin bay lamid tahay ooba iska yiri jaa akhuuka adoo yiri waana isla xaqiiqadii oo calina waayahay ninkii walaalkaana wuu yahay marka ninka mutakalimkaa ah wuxuu leeyahy jaa caliyun bay markaasu waxaa usoo dhalanaysid ninkaa inaad u sheegtid inuu walaalkiis inuu yahay ad og oo maanta laa daaciya cali inaad batiraadidba haddii bayaan la yidhaahdana jaa caliyun baa yimiday akhuuka ahaa fiiri marka akhuuka iyo bedelkii markaad macnahan u fiirisid laqbadii ha lagu kala bedelo laakiin xaqiiqadii waa isla meesheedi leh marka tawaabicda waay badan tahay aqsaam iyo tafaasiilna way leedahay laakiin maadaama musanifkii uu saa ugu gartay kitaabkiisi kitaab kale lama dulsaari karo hadda haddaan idhaahdo afartii baab hala kala saaro mid kasta qawaacideeda hala sheego ka naqra'u kitaaban aakhar marka musanifka suu u gaabiyey yaanu dhaafaynaa laakiin intaa ku baraarug cadfiga oo cadfu nasaqa a ah, fahmigiisa kuguma adko oo waxa weeyaan bayna ataabici walmatbuuc xarfu min xuruufi alcadfi a u dhexayso E, towkiidna kuma dhibayo alfaad oo alfaad towkiid layidhaah leeyahay oo isim haduu hormaro alfaadaasna ay kadib marto fasajada almalaaikatu kuluhum ajmacuun almalaaika hormartay kuli io ajmacuuna kadib mara alfaad towkiid weeyaan aydana dhib kugu keeni alfaad ubaad xilfinaysaa huma tandur maa qablahu wamaa bacdahu e, maxaan ku irahdaa sifadana waxay kaga duwan tahay kuwa kale ana thaani waa mushtaq wa anahu yatbacu anahu yatbacu mawsuufahu fi arbacati min cashara haddii cadfiga uu yahay cadfu xaqiiqi cadfiga hadduu yahay cadfi oo maxaan ku ihaha sababi ana fahmigiisa wuxuu u baahan yahay waana lagu soo maray mutamimka wa amhila iyo gayra dalika laakiin hadda inta waan kaga aamusayna waxaa isku dhow bayaan iyo bedel maadaama labadiba isku mid ay yihiin oo cinda naaxwiyin isku waafaqeen in e, wixii bedel la icraabo bayaanna waa la icraabi karaa ilaa fi masalatayn laysa muhim inaad e, farqi waadix u keentid liannahu yascubu waxaadna ku ogaanaysaa bayaanka iyo bedelka haddii bayaan la yidhaahdana midka hore xaqiiqadiis u kuu cadayna kuu cadayna bayaan waxa loogu magacaabay bedel haddii la yidhaahdana kan horo asoo laga aamuso uu lamid yahay bedelkaasaa markaa waxa weeyaan badel bacdi min alkuli eh, badel ishtimaal badel almutaabaqa eh, maxaan ku iraahdaa eh, badel alkhalad usii kala baxay laakiin laysa almuhim intaasoo dhan laakiin tasawur inaad ka haysatidaa muhiima musanifki marka wuxuu leeya walcadfu cadafkii wixii oo la xariiriya cadfi waa iyo w tawkiidu adkeyntii taakiidna waa la yihahda laakin tawkiid afsax baa la yihah lanahu lugat lqur'aani min badi bacda tawkiidiha walaa takunu walaa takunu eh, maxay ah kalmarأati alatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaathan aayadii eh, ilaahay wuxuu iri bacda tawkiidiha waqad jacaltum اllaha calaykum kafiila bacda tawkiidiha taakiid iyo tawkiid waa laba luqa wاlbadlu baa kamid wاlcaطfu iyo wtawkiidu aydan ku noqona iyo wاlbadlu tawaabicu weeyaan kuwa raaco maa qablaha yucrabna waxaa la ecraaba ecraab alawali ecraab aluwali kuwa hore ecraabtooda yaa la ecraaba wahaakada alwasfu wasfigana waa lamid oo midka afaraad eh laakiin goormou lamid yahay idaa daahaa haduu shabaha asifata sifadii mawsuufuhaa haduu shabaha munakaran ahaayaa mawsuufka aw macrifatan ahaayaabo yacni waxa weeyaan sifada tawaabicda waxay ugu mid noqonay in tabicat mawsuufahaa fi اnakira wa fi اlmacrifa wa fi اlcraabi wa fi اtadkiir wa taaniith amhiladeedu waatanaa taquulu waxaad leedahay khali ka tag almasxa kaftanka iyo walmajuuna iswaalin iswaalida iska dhaaf aad leedahay tan khali lmasxa walmajuuna walmajuuna waa mactuuf cala almasxi marka waa min atawaabic waxaana u dhexeeya xarafkaas xarfu cadfiga la yidhaahdo ko wa aqbala alxujaaju baa soo qaabilay ajmacuuna dhammaantood ajmacuunadaas alfaadu tawkiid waay marka ajmacuun axyaana taأtii bacda اlkuli oo fasajada اlmalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna marna keligeed bay timaadaa marka hadda xujaaju way godan tahay ajmacuunana way godan tahay ardayga waxaa la rabaa an yushagila dihnahu mar inuu yidhaahdo hadday ajmacuuna taabic tahay xujaaj waa kaa damaa saaran aawa ajmacuuna damadeedii markaasaa lagu leeya weli baabu macrifati calaamaat icraab ma aadan fahmin lannahu isimkan xujaaj waa godan yahay ajmacuunna waa godan yahay laakiin mid kastaba waxaa ka dhexeey inuu godan yahay laakiin waxa lagu goday way kala duwan yihiin marka mid kasta waxaa weeyaan midkaasna waa mufrad mufrad waxaa lagu godi jiray damo ajmacuunana waxaa weyaan waa jamcu mudakari saalim ama mulxaqeedii ayadana waxaa lagu godayaa waaw marka icraabtu way iska raacsan yihiin bisarfi الnadar can اlxarfi aw اlxaraka alati turfac biha alism waa kala duwan yihiin ayb wamrur mar bizaydin mar rajulin mar fiiri waa kaa kaas bedelkii waay wamrur mar bizaydin mar rajulin mar a laleeyahay liannahu haddii aad tirahdid zaydkoo rajulin ah haddaad tirahdo rajul sifaan ka dhigaa waxaa lagu leeyahy rajul waa waa jaamid zaydna waa waa isim macrifa ah marka isma raaci karaan liannahu waxaa shardi ah inay icraabtana iska raacaan hadda zaydini iyo rajulna icraabtu iska raacsan yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin macrifa iyo nakiro rajulna waa nakiro zaydna waa macrifa isma raaci karaan midda labaad nakirada Eh, eh, sifada waxaa lagu yaqaana inay mushtaq ahaatay jaamid ay noqonin marka zaydin aan mar wamrun mar bizaydin mar rajulin mar rajulka wa dhariifin macnaha caqli badan hadda fiiri dhariifkaas sifa la craabi kara liannahu rajul iyo dhariif labada nakira waa isla yihiin mufrad mufradna waa isla yihiin mudakar waa isla yihiin dhariifna sifo waa tahay oo caaqil iyo waxay lamid tahay iyo kariim ay lamid tahay marka intaas waxaa amhiladii uu hadda kuu sheegay weyaan wactif u naxariiso calaa saa'ilika midka wax ku weydiisanaya u naxariiso saa'ilkii addaciifi ee daciifka ahaa hadda rajulin dariifna waa sifo saailika daciifna waa sifo kale le marka waxa weyaan inta kale hal hal mithaal uu saaray ilaa sifada uu laba mithaal u kala dhigay sababta asiga wuxuu ku yiri haddii sifada mawsuufkeeda nakira yahay sifadana nakiray noqotaa oo sida rajul dariif dariifkaas waa sifa mawsuufka nakira ah oo rajulki ah asoo macrifo eena calaa saa'ilika adaciifi labada igoo isla macrifo ah saa'ilkaas waa macrifa liannahu udiifa ila adamiir macaarifta waxaa ka mid eh maa udiifa ilaa waaxidi min almacaarifi damaa'irta macaariftuu ka mid yahay midka loo idaafeeya marka macrifou noqonaa kow marka alawal tacarafa bialidaafa wathaani addaciif tacarafa biاlalif wala marka macrifaday iska raaceen markaasuu ku yiri wاlcaطfu qad yadkhulu fi اlafcaali ka qowlihim thib wasmu lilmacaali wاlcaطfu caطfigine qad yadkhulu inuu galaa la arkaa fi lafcaali ka qowlihim ay yiraahdeen oo thib niyaw bood oo duul wasmu saramar lilmacaali طalaban lilmacaali adigoo meelaha sarsaree raadinayo waxaa weeyaan sarayn raadi marka thib ficil amara iyo wasmu oo ficil amara wasmud ismi ha umalaynin samaa yasmu oo kale amarkeedii waa wasmu marka saramar lilmacaali طalaban lilmacaali adigoo sarayn raadinayo yani isa sarmaraysi waay adigoo sarayn raadinayo macnaha waxa weeyaan nin sare iska dhig marka intaas laba ficil waxaad dhihi kartaa wasmu alwaawu xarfu caطfin ismu macطuufu calى thib wاlmacطuufu calى اlmabniyi mabniyu wacalaamatu binaa'ihi xadfu xarfi اlcila saasaad leedahay baabu xuruufi اlcaطfi wa axrufu اlcaطfi jamiica cashara maxsuuraة ma'huuraة musaطara wa axrufu lcaطfi cadfiga axruftiisa jamiican xaal ay tahay dhammaanteed casharatun weeyaan maxsuuratun waa mid oo la koobay ma'thuuratun waa mid laga soo guuriy dadkii horo musadaratun waa mid la qoray macnaha intaasoo dhan waxa weeyaan wuxuu kugu cadaynaya xuruufta liila xuruufulcadfi wax qarsoon ma aha waa wax kooban oo tacriif u baahneen waa wax ma'thuura ahoo lasoo guuriyo adiga min jeybika aadan ka keenaynin waa musatara wax qoran oo in la ogaada aan dhib weyn kugu keenaynin intaasaa calaamadooda ay tahay alwaaw weeyaan xuruuftii u kuu tirnaa tobankeedii walfaau midka labaad wa thumma midka saddexaad thummadoo lilmuhal ay u sugnaatay macnaha Eh, taraakhi wax la yidhaahda dib u dhigid walaa baa kamid e eh midka afaraad wa waxataa baa kamid eh midka shanaad thuma yaa kamid e midka lixaad aw baa kamid e midka todobaad wa am baa kamid e midka sideedaad wa bal baa kamid e midka sagaalaad wa bacdahaa laakin ayaa kamid e wa ima yaa kamid e ayib hadda aan tirino hadee toban yuu musanifka yiri waaxid ithnain thalaatha arbaca khamsa sita sabca thamaaniya tisca ayuu cashara laakiin cashara waa imaa a kamida kow iyo toban in kusira haddii lahoos dhigo oo wa jaa fi takyiiri uu ku yimaado bimacna takhyiir haduu ku yimaado min xuruufi cadfi buu kamid yahay ee faxfad xifdi maa dukira wax lasoo sheegay xuruuftan waxaa lagu magacaabaa xuruuf ulcadfi xuruufulcadfi marka la leeyahay waxna waxa weeyaan waxaan xuruufulcadfi aan ahayn looma isticmaalo waa sida waawga iyo faada iyo thuma iyo maxaan ku irahdaa ow iyo wa am iyo wax kale looma isticmaalo ilaa xarfu cadfin maahayn qaar kale oo sida laa iyo maxaan ku irahdaa laakin iyo ima cala alqowl الصaxiix marna xuruuf اlcadfi bay noqdaan marna wax kaley galaan laada naafiyay noqotaa waana soo martay mar iyadoo naahiya layihahda waan soo craabnay mar waxay noqonaysaa min xuruuf اlcadfi mar waxay noqonaysaa zaa'ida marka macaani badan bay leedahay waa imaan doonta qaarna waana soo martay marka xuruuftan macaani badan bay leedahay طبعا wax la koobi kara ma waawda waxaa la yihahdaa limuطlaq اljamci waxay faa'iideysaa in wax laysku soo jamciyo keli ah haddaa tiraah jaaa zaydun wa caliyun haddaa tiraahd waxay wadaagsadeen majii'i inay imaadeen laakiin maxaan ku iraahdaa yaa hor yimid shaqa kuma laha iyada wa kuluu ilaahay uu yiri sharaabka waad hormari kartaa akligana waad hormari kartaa tartiib ma ah waalfaau fadu waxay keentaa tartiib maca tacqiib yacni midkay fa'da gashaa dambeeyo laakiin inuu isla markii kaa markuu yimid inuu ka daba yimaado haddaad tiraah jaa caliyun fa khaalidun haddaad tiraah macnaha labadii majii'i waa ka dhexeeyaan oo cadfigii macnihiisii waaye laakiin caliyaa soo horeeyey khaalidna kama dambeyni wax dheeraad eh tartiib iyo macnaha tacqiib baa la yidhaahda laakiin tacqiibka kulu shay bixasabih mid kastaba waxa waaye sida curfiga uu yahay baa tartiibka looga fiirina mathalan waa layihi tazawaja fawulida haddii la yihahda tazawaja caliyun fawulida macnaheedii ma ah maanta u guursaday beriyaa loo dhalay ma ah laakiin waxaa lagu yaqaanaa lafdiga tasawaja fawrida marka la leeyahay ninkii markuu guursado iyo naagtiis xaaskiisa markii dhashay sagaal bilood gudaheeda ay u dhexeeyeen deg deg baa lagu tilmaamaya wa thuma weeyaan oo lilmuhal thuma weeyaan oo lilmuhal muhal macnaha waxaa laga jeeda taraakhi shayga markaad rabtid inaad kala fogeysid macnihiina ay wadaagaan laakiin imaashadii iyo siday u dhaceen aad kala fogeysid waxaa waaye huma loo isticmaala huma khalaqna nudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudqatan fakhalaqna almudqata cidaama fakasawna alcidaama laxma huma ansha'naahu fiir ruuxda markii lagu abuuray iyo tartiibaadkan way kala fog yihiin haddaad tiraa jaa caliyun huma bakrun haddaad tirahdid waxay tusinaysaa in waqti dheer maji-ooda u dhexeey huma lilmuhal walaa baa ka mid e laada waxa weeyaan tuhbitu limaa qablaha maa nafatu camaa bacdaha isimka labaado ayada ka dambeeyo yay wixii ka nafinaysaa maa ahbatatu lilawali hadaa tiraha jaaa caliyun laa camrun hadaa tiraha imaashadii waxaad u sugtay maa qablaha waxaad ka anfisay camaa bacdaha intaas laada saasaa lagu yaqaana wa xataa yaa ka mide xataa iyada waxay cadaftaa bacdan calaa kullin hal shayay isku cadaftaa hal shay keligiis raaya weliba la yidhaahdaa haddaad tiraahdo sida ay leeyihiin jaaa alxujaaju xata almushaatu xujaajka waa yimideen wax kale iska dhaafa kuwii lugeyna xataa waa yimideen marka almushaat waa juzun min alxujaaj marka waa bacdi souma arkaysid xujaajtii maanta naga wada tegay markaasaa waxay cadfaysaa mushaadkina waa yimaadeen dadkii socday haddaad tiraahdid waxaa laga fahma meesa wax ku haray malaha akaltu samaka taxta rasaa ilamita thuma ow baa kamid waxaan ku khaladnay markaan tirinaynin humada hora min xuruuf cadfi tiradeeda ka mid e humadan dambo shicirka lagu qurxina huma awbaa ba kamid e marka humadan dambo tirada hadii laga bixiyo tobanay noqonaya aw aw waxa weeyaan e, macaani badan bay leedahay min min adhari macaaniha atakhyiir tacalama alfiqha aw alxadiitha ayaan ku leeyahay macnaha waa kuu takhyiirinaya takhyiirkaasaa mid in la jamciya ay banaan tahay iyo mid kale iisii kala baxaan khayir abix qasim waaw wa abhimi wadrib wa ishkaakun washkuk eh, biha wa idraabu bihaa ayda numi khayir abix qasim bihaa waaw wa abhimi washkuk wa idraabu bihaa ayda numi ibn maalig yiri takhyiir ibhaam eh, tashkiik waxyaalo badanay faa'iidaysaa awda wa am yaa ka mid eh am waxaa weeyaan dadka mubtadi'iinta way dhibtaa am waxaa loo isticmaalaa tacyiin waa loo isticmaalaa taswiyana waa loo isticmaalaa waxaad leedahay ajaaa zaydun ama cindaka zaydun am camrun aniga waxaan ogahay labadaas ninkood mid inuu kula fadhiyo laakiin waxaa rabaa midkood inaad ii cayintidoo tiraahdo fulana ila fadhiya inaad tiraahdeed marka walidaalika haddaan ku iraa a cindaka zaydun am camrun axaduhumaa ima dhaysid marka waxaan ku leeya war in midkood kula joog anig waan ogahay laakiin uriid an tucayinanii man huwa aladii cindak marka jawaabtii waa inaad keenta camrun am khaalid inaad i tiraahdeed hamsadaas waxaa la yihahda hamsatu taswiya Eh, hamزة التacyiin bada hamزة الاstifhaam inay dhacdo oo yuraadu biha tacyiin hamزa oo la yihahdaa jirta hamزaة taswiya sawaaء calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuuminuun hamزadaas hore istifhaam ma aha laakiin hamزaة taswiya dadka inaad wax u sheegtid inaadan u sheegin isku mid weeyaan ayb kaas waxaa la yihahdaa amti bal waxay faaideysaa idraab yacni markii bal la keena kaanaka sakata can اlawali haddaan ku iraha jaaa caliyun bal khaalidun waxa weeyaan anoo ku iri jaaa khaalidun ay lamid tahay idaa jiiat bibal sayakuunu maa qablaha maskuutu canhu adigooba ka aamus tasadaqtu bidinaarin ma tasadaqtu bidirhamin bal bidiinaarin aada leedahay waxaa weye taas ma diidayso kon hore inad dirham ina sadaqaysato in kale ma diideyso laakiin adaa waxaa doontay inaad kaanaha inaad ka aamustay wa bacdahaa laakin yaa ka mid e eh, laakin laakin wayna soo dhaaftay min xuruufi ah min akhawaati inna hadday shidan tahay xuruuf alcadfi ma ah xarfu istidraakin wa nasbin tansib ism wa tarfacu lkhabr nawaasiq mubtadawa haddii laakiin la yiraahdo oo aan la shidin min xuruuf اlcadfi bay ka mid tahay waxay faa'iideysaa cagsu laa waay haddaad tiraahdid saafara alqowmu laakin camrun jaalisun aada leedahay waxaa weeye hadal kaa tegay aad rabtaa waa inaad ka soo ceshatid kaasaa waxaa la yidhahdaa laakiin loo isticmaala istidraag wa imaa imaa baa kamid eh in kusira haddii hoos dhiga imaagii in kusiratna waa la dhihi karaa shicirka loo dhaafay amaa haddii la yidhahdo xarfu shardin wa tafsiilin laakiin markay min xuruufi lcadfi kamid tahay horta imaa inay noqoto waa kow wa jaaa fi takyiiri haddana takhyiir in loo isticmaalo oo macna takhyiir ay faa'iideyso oo lagu yidhah tacalama alfiqha tacalam alfiqha ama eh, ijlis mathala tacalam ima alfiqha wa ima alxadiid saasaa laleeyahy tacalam ima alfiqha wa ima alxadiid imaadaas tan hore inaysan xuruufulcadfi ka mid ahayn waa laisku waafaqsan yahay midda labaad hadday hamsadeeda hoos dhigan tahay macna takhyiirna ay faa'iideyso lana soo celceliyo imaa hore ay ka horeyso markaasaa waxaa lagu leeyahay tafsiil waatay la dhihi jiray fa imaa manan bacdi wa imaa fidaan yay xuruuful cadfi ka mid noqon kartaa laakiin haddii intaas midkood la waayo maya ayadoo intaas shuruud oofsatay yaa qowlka raajixa ah imaa min xuruuf alcadfi ka mid ma ah sagaal in la yidhaahda sax ku tahay sababta waxay tahay laleeyahy lama arkin imaa keligeed oo waaw ay ka horeynin oo wax cadfi lama arkin maadaama annaha tactifu idaa kaana qablaha waaw walwaaw min xuruufi alcadfi bal min ummahaatiha maxaa marka loogaga baahan yahay baa layidhi marka waxaa fiican imaa xarfu tafsiir in la yidhaahdo macnihi takhyiir ha faa laakiin cadfiga waxaa iskale waawda ka horeyso matha walidaalika ibnu maalik wamithla aw ima fi lqasdi ima thaaniya qasadkay kala mid tahay iyo macnaha laakiin camal ahaan kala mid ma aha laleeyahay almuhim tawaabicdoo lasoo gaabiyey intaas waa icraabteeda aan ku laabano wاlcaطfu wالtawkiidu ayضا wاlbadl tawaabicun yucrabna icraab اlأwl alwaaw اlاstinaaf alcaطfu mubtada marfuuc bاlاbtidاء wa calaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi wالtawkiid wاlbadl macطuufaani calى اlcaطf aw calى اlأwli wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc wa calaamaةu rafcihi dama ظaahira ama macطuufaani calى اأwl wاlmacطuufaani calى marfuuci marfuucaani wa calaamatu rafcihimaa damat ظaahiraة fi akhir ayضا mafcuulu mطlq mansuub calaamatu nasbi fatxa ظaahira waan soo dhaafnay mafcuul lficli maxduufi wujuban aan soo niri tawaabicu khabaru mubtada alcaطfugi a mubtadaa waxa tawaabicu loo jamciyo taabicun aan loo dhihin liannahu tawkiid iyo bedel baa ku cadfan wاlcaطfu calى niyati tikraari اlcaamili marka tawaabicu sadexdoodiya mubtadaa saddexdii khabar u yahay khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci damat ظaahiraة fi aakhirihi yucrabna ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli mabniyun calى sukuun litisaalihi binuun الniswa wa nuun الniswa faacil mabniyun calى اfatxi fi maxali rafci icraaba mafcuul mطlq mansuub calaamatu nasbi fatxa ظaahira icraaba mudaaf alwali mudaafu ilayhi majruur w calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi marka fiiri yucrabna inuu ficil mudaaric yahay waa og tahay ficilka mudaaric alaslu inuu mucrab ahaaday ahayd ilaa ida اtasalat bihi nuun tawkiid almubaashira aw nuun niswa hadday labadaas la xiriirsadaan mebni baa loo icraabaya marka hadda mebni weyaan yucrabna ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul mabniyu calى sukuun litisaalihi bdamiir rafci binuun niswa nuun niswa wxuu kamid yahay damaa'ir rafci mutasil w nuun niswa faacil mabniyun cala fatxi fi maxali rafcin baad leedahay wاljumlaة min alficli wa naaib faacili fi maxali jari fi maxali rafcin sifaة litawaabic taabico yucrabna ama yucrabna xaal la icraabay saddexdoodii oo cadfigii towkiidii baldelkii hadaad u celisid yucrabna jumladaas xaalay noqona hadaad lafdigan taabicoo nakiro u fiirisidna sifay noqonaysa wahaakada alwasfu idaa daha sifa mawsuufuhaa munakaran aw macrifa alwaawu xarfu caطfin haa xarfu tanbiih kada alkaafu xarfu jarin daa ismu ishaara mabniin cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiruhu kaa'inu alwaصfu mubtada muahar marfuuc bdama daahira ida darfu الzamaan mabniyin cala sukuni fi maxali nasbi mutacaliq bma bacdaha daahaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati mqadaraة calى اalif litacaduri الصفة mafcuul bhi mqdm mansuub calaamaة nasbi fatxa ظaahira mawsuufu faacil muahar marfuuc calaamaة rafci damaة ظaahira mawsuufu mudaafha mudaafu ileyh mabni cala sukuni fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili daaha sifata mawsuufuha fi maxali jarin mudaafun ilayha munakaran xaal min almawsuuf mansuub wcalaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi aw xarfu caطfi macrifata macطuufaة calى munakar wاlmacطuufu calى اlmansuubi mansuub wcalaamatu nasbi fatxa daahira taqulu ficlu wa faacilu khali ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta almazxa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira wاlmajuuna alwaaw xarfu caطfi almajuuna macطuuf calى اlmazxi wاlmacطuuf calى اmansuubi mansuub wcalaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhiri wاlأlif ayib khali khali lafdigaas khalla ariiq khallaa hadday aheedo alif ay ficilka uu ku jiran yahay waxaa weeyaan waa mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila hadduu mushadad yahayna mabniyun cala sukuun wa inamaa kusira takhalusan min iltiqaaءi saakiniin laakiin khalla ariiqa khallaa haddii ay asalkeeda aheed waxaa weeyaan alif ay ku jiran tahay w aqbl اxujaaju ajmacuuna alwaaw xarfu cadfin aqbala ficlu maadi mabniun cala اlfatxi alxujaaju faacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira ajmacuuna towkiidu lilxujaaji watowkiidu lmarfuuci marfuuc calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can idama liannahu mulxaqu biljamci mudakari saalim wanuun ciwadu can tanwiini fi lismi mufrad walalifu oo majunaa iyo ajmacuuna alifteeda lilaaq shicirkaa loo keenay wmrur alwaaw xarfu caطfi mrur ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta bزaydi jaaru wmajruur mutacaliq bmrur rajuli badl min الzayd wbadl majruuri majruur wcalaamatu jari kasra daahira dhariifin صifaة lirajul wصifaة اmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira wacطif ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu anta calى saa'ili jaaru wmajruur mutacaliq bcطf saaئli mضاaf kaaf mضاaf ley mبni calى الفتح في maxali jarin الضaciifi صfaة لsaaئل w صfaة اmajruur majruur calaamaة jari kasraة ظaahiraة في aakhiri wاlcaطfu alwaaw xarfu caطfi alcaطfu mubtada marfuuc bاlاbtidاء calaamaة rafci dma ظaahira qad xarfu تxqiiq ydkhlu ficil mdaaric marfuuc bdma ظaahira wاlfaacilu damiir mustatiru jawaaزa taqdiruhu yacuudu ilى اlcaطfi في الأفعاaل jاar ومجrور متacalق بydخل والجملة من الفعل والفاacل qad ydخل في محل رفع خبر المبتدأ kaqowلهم jاar ومجrور خبر ومبتدأه محذوف والتقدير وذلika kaqowلهم ثب فعل أمر مبني على السكون والفاacل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت واسم الواaو xرف cطف اسم فعل أمر mبنiي عlى xdف xرف الcلة والفاacل ضمير mستر وجوبا تqدير أnت للمعاaلي jاar مجrور متacalق باسم keli dmadi waa lagu qadaray لثqل qاadي ay لcراab tahay والجuملة من الفعل والفاacل واسم معطوفة على جuملة ثب وجuملة ثب في محل نصب مقول qowلهم marka wcطف جuمladaas iyo wmrr بزaيdi جuمladaas وأqبل الxujاaج جuمladaas sadexdaas جuملة waxay ku cadfan tahay jumlaة calى jumlati khali اlmazxa wa jumlaةu khali اlmazxana fi maxali nasbi maqulu taqulu weyaan wa axrufu اlcaطfi jamiica cashara maxsuuraة ma'huuraة musaطara alwaaw lاstinaaf axrufu mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira axrufu mudaaf alcaطfi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasra daahira جميiعا xاal من الأxرف لأنها مضاaفة منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاaهرة في آkhره cشhرة خبر المبتدى منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاaهرة محsورة خبر ثان مرفوع بضمة ظاaهرة مأثورة خبر ثالث مرفوع cلاaمة رفع ضمة ظاaهرة مسطرة خبر رابع مرفوع cلاaمة رفع ضمة ظاaهرة saas waa la craabi karaa ayb haddii tiraahda casharatun weeyaan casharadoo maxsuura haddaad tirahdin maxsuura sifa lilcashara wa ma'thuura sifatun thaani lilcashara wa musatara sifatun thaani lilcashara saas intaba waa dhihi karta alwaaw walfaau wa thuma lilmuhal walaa wa xataa thuma aw wa am wabal alwaaw badalun min cashara ama alwaaw khabru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wahiya alwaaw weyaan wa axrufu lcasharati jamiica wa axrufu lcaطfi jamiica cashara weeyaan marka lagu yiraahdo kaana saa'ila sa'alaka ma hiya alcashara taquul wahiya alwaaw marka alwaaw khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu hiya marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlfaau alwaaw xarfu caطfin alfaau macطuuf cala alwaaw almacطuuf cala marfuuci marfuuc wa huma alwaaw xarfu caطf huma macطuuf cala alwaaw mabniun cala اfathi fi maxali rafcin lilmuhali jaar w majruur mutacaliq bmaxduufin taqdiiru kaainatan xaalu min huma walaa wa xataa wa am wa bal waxaad leedahay macطuufaat cala alwaaw mabniyaat cala الsukuuni fi maxali rafcin huma xarfu caطfin ow sidaas le humadan dambe waa xarfu caطfin wa bacdaha laakin wa ima in kusir wa jaءa fi الtakyiiri faxfad ma dukir w bacdaha alwaaw xarfu caطfi bacda darfu makan mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira bacda mudaafha mudaafu ilay mabnuuc cala sukuuni fi maxali jarin wاdarfu mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiru kaa'inu laakin mubtada muahar mabniyu cala sukuuni fi maxali rafcin wa bacdaha id walaakin laakin he bacdaha weeyaan wa ima alwaaw xarfu caطfi ima macطuuf calى اlwaawi wاlmacطuuf ima macطuuf calى اlwaawi mabni calى الsukuni fi maxali rafcin in xarfu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu sharطi wاthani jawaabuhu jazaؤuhu hadda fiiri alwaaw weeyaan w kada w kada weeyaan wa ima weeyaan sidaas waay fiiri alwaaw waa wlfaa waa huma waa wa ima waay in kusira haddii lahoos dhigo wa bacdaha laakin walaakin waayo waa la dhihi karay laakin wa bacdaha laakin mubtadai khabar waxaa looga sameeyey shicirkaa lagu qurxinaya marka ku sira ficlu maadi mabniun cala alfatxi fi maxali jasmin ficlu shardi wa naaibu lfaacili wa ima in kusira wa naaibu lfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiru yacuudu ilaa ima wa ima in kusirat ay asalkii ahayd wa jaaa alwaawu xarfu caطfin jaaa ficlu maadi mabniun cala alfatxi wاlfaacilu damiir mustatir jawaaza taqdiru yacuudu ilى ima fi اtakhiiri jaaru majruur mutacaliq bijaaa ayib wa ima a kamid in kusira hadii lahoos dhiga hamsadeeda fahiya min xuruufi اlcaطfi marka wa jawaabu shardi maxduufu calayhi asiyaaq wa imaa yaa kamida in kusira hadii lahoos dhigo yaa xuruufi shardi kamid eh, fahiya min xuruufi shardi jumladaas oo kale ayaa meesha ku jirto faxfad alfaau lilistinaaf ixfad ficil amr mabni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta ma dukira ma ismu mawsul bmacna اladi mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuul bihi dukira ficlu maadi mabniyu majhuul wa naaib اfaacil damiir mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilى ma wاljumlaة min alficli wاlfaacili dukira laa maxala laha min alficli wa naaib اfaacil laa maxala laha min alcraab lanaha silaة اlmawsuul wa jumlaة faxfad mustanafa laa maxala laha min alcraab lanaha tatimaة اlbeyt والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين